wuxuu leey man qaala ninkii yidhaahda cinda caطaةin samicaha hindhisa uu maqlay agteed hindhisa aad maqashay agteeda ninka yidhaahda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad waxaa mudan oo iska leh allaha caalamiinta rabbigooda ah calaa kulli xaalin si kastaba maa kaana wixii ahaadaybu rabbi ku mahadsan yahay wax xilli kastoo la taagany wuxuu dhaca rabbiga ku mahadsan subxana wa lam yajid ruuxaa ma helo wajaca adarsi gaws xanuun gawsa xanuun iyo erig midna laga qaban maayo walaa udunin dheg midnaba abadan weligii dhegna ku xanuuni mayso erigna ku xanuuni maayo meeshaa marka dhakhaatiirtii wax kula nimankii ilkaa bixin jiray waxlaanba marka shaqalaan baa ku dhacaysa laakiin sheekh wuxu waa daciifu mawquuf waruwiya marfuuca almuhim ciladu waa abu isxaaq asabici wey xadiidka sanadka intiisa kale talqi ibn khanaam shaybaan khaysama caliy radi allahu tacaala canhu laisweydiin maayo saxaabada iyo raggaas kalada hiqaadka ah ama abu isxaaq yaa waxaa aanu soogna waa nin siqo a cabay ila anahu ikhtalata wa tagayar taasuu sheekhu ku celaynaya xadiidka laakiin jumhuur اlmuxadisiin weliba kibaarta ama mutaqadimiinta yani cancanada abu isxaaq waxba kuma celilayaan iyo ikhtilaafkiisa allaahuma markaa inay nakaaro iyo khalad uu xadiidka khalad ka muuqda mooye laakiin sanadka intiisa kale uu nabad qabo wax macno ah oo ka hor imanaya shareecada ama qur-aanka daahirkiisa iyo axaadiid kale ka hor imana usan jirin kuma celilayaan saa darteed sheekhaso halkaasuma laakiin haddii dhankaa laga wareego yumkin inuu noqdo xadiidku saxiix yani saxiix mawquuf ama xasan mawquuf uu noqdo baab kayfa tashmiitu man samica alcatata sidee buu noqonayaa yani u ducaynta ruuxa maqlay hindhisada ruux baa hindhisooday waad maqashay seed ugu ducayn qaabkeed ugu ducayn maxaad odhan waa tana xadaثana malik ibnu ismaaciil annahdi ثiqة mutqin qala xadaثna cabdالcaزيiز ibn abi slmة almajishun almadni الfaqih qala akhbarna cabdالlah bn dinar الثiqة اljaliil min الtaabiciin can abi saalix asamaan dakwaan can abi hurayrata can inabiyi qaal nabig wuxuu ihi salawat ullahi wasalaamu calayhi idaa catisa axadukum midkiin hadduu hindhisoodo falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilah intaa waxay u taallaa ninka caaiskaha faidaa qaala hadduu yidhahdo ninkii hindhisoonaya alxamdu lilah falyaqul lahu ha u dhaho akhuuhu walaalkii yan ruuxa muslimka garab jooga aw saaxiba ama ruuxa saaxiibkiisa la socdaay yarxamuka allah baa ama lagaa raba idan tashmiidkaadii sidaas allah kuu naxariiso walyaqul ha yidhaahdo huwa kii hindhisay ee loo duceeyeyna ha jawaabo yahdiikum allah ha yidhahda allah idin hanuuniyo wayuslixu baalakum xaalkiina rabbi ha hagaaji arrimihiinna khayr allah ka dhigo adiguna allah ku hanuuniyo saad igu dacaysa xadiku waanu soo mar xadaثana caasim ibn caliy ibn caasim saduuqun rabama wahima ibn abi dib alfaqiih اlmadani can saciid ibn abi saciid almaqburi عن abihi abi saciid can abi hurayrata can inabiyi qaal ina allaha rabbi subxaana watacaala yuxibu wuxuu jecel yahay alcuqaasa hindhisaduu jecel yahay maxaa yeelay waa khayr farax baa ku jira iyo firfircoone iyo adoo hawsku kaa kaco hurdadu kaa kacdo cajisku kaa duogow nashaadkaasoo dhan baa ilahi subxaana watacaala khayrka ah ayuu jecel yahay wayakrahu rabbi wuxuu necab yahay altafaaؤuba maxaa yeele wax shaydaan ka dambeeyo cajsiga kasal keenhay nabiguna sal ly slam ilahay ka magangalay cajsiga iyo kasalka waxaaso dhan ayaa laga magangalo wey idan wixii sabab u ah hawshaa ah ama calaamad iyo daliil u ahna shareecadu ma jecel waidaa catisa axadukum midkiin hadduu hindhisoodo wa xamid allaha ilaahay uu ku mahadiyana kaana xaqan waxaa xaq ku ah oo lagu leeyahay calaa kulli muslimin ruux kastoo muslim ah samica ruuxa muslimkee hindhisooday maqlay inuu ducaystay an yaquula inuu yidhaahda isna waajib ku ah yarxamuka allah allah ku naxariiso waan hindhusooday alxamdulilah baan idhi ruux kastoo muslima maqlay waa inuu ii jawaabo yidhahda yarxamuka allah ibn cabdilbar laakiin wuxuu soo guuriyey asaguu leeyahay culummada muslimiinta yani cid qabtaay in ruuxa muslimka markuu hindhisooday oo alxamdulilah yidhahda in loo jawaabo oo yarxamuka allahi la yidhahdo ruux kastoo muslim muslima calaa kulli fard wax qabaa ma arag buuhi allahuma ila daahiriya aahiriyada waxay limi waa ah farducayn daahiriyada masakin ku xoog badan ayb adigu ma ogtahay mid kula dhashay ama soomaaliya ma jire maogta wadaadahaas waaweynoo culamada ee diinta kusoo soo gaadhsiiyey waada culamo muslimiin oo diinta u khidmeeyey ixtiraam iyo eh, xurmay kaa mudan yihiin laakiin markay niqaashaan oy adila isku qabtaan aduu daliilka xoog badan yaa ku yaalla meesha ayb lanna ictibaarku waxa weye quwat daliil baa ictibaarku yahay kanaa ree hebeliya kanaa shaafici ama maaliki ama xanafi ama daahir halkuu tallama lianna o dhan kaana xaqan lafdu xaq siiq ulwujuub baa loo isticmaala haddana calaa oo laftirkeeda loo isticmaala siiq walwujuub baa meesha ku jirta nin kastoo maqlay shardi baa lagu xidhay yani shardi samaac baa lagu xidhay intaasoo qodoboo isdaba yaalla in la yidhaahdaayo waxaa fardu kifaayo wey ninkii hindhowsadaha hadduu wadaadkan yidhahdo yarxamukallah inta kale wadan ka dhacaysaa qiyaasan cala asalaam oo salaanta sida xadiid ku sugan haddii idinkoo fara badan uu nin soo galo oo idin salaamo assalaamu calaykum waraxmatu halna u jawaaba ku filan kulligeen waa calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakatu haddaan wada dhaano khayru zaada khayran laakiin waajib mugmaa hal ruux baa u jawaabi kara sida jamaacada socotay kor ka imanaysaay halna ka mid a ah hadduu na salaamo inta kale waa ka dhacay salaantii ayb laakiin halkan waxaa yaala shardi ah xaqan calaa kulli man samica tan marka ina fardacaynta waa iska cadda xadiidkii hindhisada hal nin inuu u kaga filanna ma hayno sida asagii hindhisay looga baahan yahay alxamdu lilah baadna waxaa laga raba inaa taa yarxamka allah saasaa raajic lakin ibn cabdilbar eh, ibn cabdilbar iyo ibn mundir iyo imaam nawowi raxmatullahi aleyh xataa ibnu qudaam iyo keyrkood way ku tasaahulaan yani ijmaca soo guurintiisa oo khaasatan ibn cabdilbar iyo ibn mundir iyo taxaawi saddexdaa wadaad waa nimanka ugu daran intaan ka warqabo yani ijmac soo guurin aan sugnayn ragga ugu adadag waxaa ijmaaca soo guuriye inuu jiray adag tahay ibn xasm ibnu taymiya labadaa wadaad ijmaca soo guuriye in faraha la geliya waa adagtahay waliba khaasatan wadaadkan dambe xambaliga ahaa shekhuislam ibn taymiya raxmatullah aleyh faama atasaabu ama hahaamsiga miyo ama halaaqoodku fainamaa huwa min ashayطaani shayطaan buu ka yimaadaaye faida tafaara axadukum midkiin hadduu hamhaamsado ama halaaqoodo falyarudda waa celiyo ma staaaca intuu awoodo intaad awoodo yani dhawaaqa ha dhawaaqin celi in deriska ku dhegeysto masaailka daaqadihiisa shanqaraan lama rabo ama ruuxu garfidha iska naxiso ama sidii ilmihii yaraaha soo carray nin baa reer soo marteeyey baa lay markaasu waagu markuu beri ilma yar ag fadhiyo oo hooyadii ku maqan suuriyadii ina wax karisay ilmada ag fadhiya odaygi ayuu ku halaaqoday agtiisa kaas afka aad u kala qaaday ilmihii la cararay wuxuu waa maxay hooyadii u tegey wxuu hooy adeer uu cuni gaaray buuri adeer inuu cunu dabcay waa soo cararay marka lama rabo wixii waa inaad celiso la doonaya gacanta afka saarto codka celis adeer baa cuni gaaray inay noqoto lama doonhayo faidaa tafaa'ala axadukum falyarudda celiya ma staca intuu awoodo faina axadakum midkiin faina axadakum midkiin idaa tafaa'aba hadduu halaaqoodo ama hanaamsado daxika minhu waxaa ku qoslahaya ashayaan shaydanka ku qosla shaydanku waa ceel suuqda hadda kor baa idiin soo sheegay yani waa nin dabeecad xun wey waxa muslimiinta dhiba ama bani aadamka dhiba ama dhibkooda unbu isagu hawsha ugu baxdaaba ayib xadaana xaamid ibni cumar abu cabdiraxmaan fiqa ibni xafs ibni cumar ibni cubaydillaah qaala xadaana abu cawaana wadax ibn cabdillahi alashkuri can abi jamrata ataabici aljaliil tilmiid ibni cabaas qaala samictu ibna cabaasin yaquul idaa shammata markuu ducaynayo idaa shammata aw sammata isku mid wey haddaad siin akhrida haddaad shin akhrido isku mid wey midna waa min asamti midna waa min atashmiid caafaana allahu wa iyaakum min annaar yarxamkum allah yanii ibni cabaas wuxuu odhan jiray weeye wuxuu dhihi jiray samc ibn cabs yaquul idaa shammata markuu ruux u ducaynayo markuu intuu ruux indhisoodo idaa sumita mia marka loo duceeyo marka asaga loo duceeyo oo intuu alxamdu lilah u yidhaahdo ee asaga loo duceeyo asna wuu u jawaabi jiray dadka u duceey wuxuuna odhan jiray caafaana allaahu allah idan caafiyo allahna caafiyo iyo wa iyaakum idinkaba min annaari naarra baa idin koriyo min annaar ilahay naar idinka koriyo idinkii annagaba yarxamukum allah rabba idin naxariis saasuu odhan jiray ibnu cabaas saxiix اlisnaad buu sheekuna yidhi wakada fi lfatx xaafidkuna sanadka waa saxiixiyey fii saxiixih ayib <clears throat> idaa shamata ka fiican sheekh yarxamuk allah xaggee ilahay yarxamuk allah waxay lay markaad ugu ducaynayso haddii markaa anugu intaan hindhisooda alxamdulilah idhaahdo ninka ii ducaynaya yarxamka laga rabay hadday hadda umita ah, idaa shamadkay ku fiican tahay lakin waa laga ibn cabaas isagu inuu u jeedo meesha ducon baa looga baahan yahay oo ruuxii yarxamkallah ku yidhi adiguna inta ku celi inuu dhankaa laga wada mooyeen in eh, musama ficilka faacil loo baneeyo ayuu ku fiican yahay caafaana allah wa iyaakum min annaar yarxamukum allah allah idin naxariisto waxaa laga yaaba inuu ducadii soo celinayo oo ibnu cabaas u jeedo sideedaba waxaa weyaan ducon baa meesha loo baahanya ruux u ducee laakiin haddii la shamata sax bay noqonaysa wuxuun ku daray meesha keliya inta hore ah caafana allah wa iyaakum min annaar intaan buu ku daray yarxamakum allah laakiin waa intii laisku oga xadaana isxaaq sheekhalbani raxmat ullah aleyh xoogow wuxuu ku dhegan yahay wa iyaakum taas howlahaasuu ku dhegan yahay <clears throat> xadaana isxaaq ibni ibraahim ibn rahuya isxaaq ibn rahuya saaxib almusnad ninka iska lahaa xadidka musnadkiisu ku sugan yahay qaala akhbarana yaclى ibn cubayd ibn abi umaya iqat caabid fii hayri sufyaan qaala akhbarana abu munayn wahwa yaziid ibnu kaysaan saduuqun yukhطi alyashkuri can abi xaazim salamaة bnu dinaar ataaبiciy aljaliil can abi hurayrata qaal kuna juluusan waxaanu fadhinay cinda rasuulilah rasuulka ilaahay facطasa rajulu nin baa hindhisooday faxamid allaha ilahay buu ku mahadiyey ninkii faqaala lahu rasuullah rasulka wuxuu ku yidhi yarxamuka allah allah ku naxariisto uma catasa aakharu mid kale haddana hindhisooday falam yaqul lahu shaya nabiga ooma jawaabin falam yaqul ooma dhihin lahu ninkii asagaa rasuululahi shaya ooma jawaab nabigu faqaala ninkii baa dacwo soo ogey wuxuu hi ya rasuulla rasuulka ilaahayow radadta cala alaakhari hebel waad u jawaabtay radadta waad u radiday cala akhir ninka kale ee hadday intuu hindhisooday aad u ducaysay waa arkahay anna waa hindhisooday waa laga aamustay nabi maxamed maxaan biiyey ayib walam taqul lii shayan bur anigi imada jawaabin nabi maxamed waa ka jawaab wey qaala nabi wuxu uhi inahu xamid allaha wasakatta asagu ilaahay buu ku mahay adna waad aamusay ayib idan marka nin muxsin ah iyo adoo sakateeyey isbaa mari maysaan wey miisaan baan ku socnaa anagu ninka waa ilaahay buu mahdiyey sunuu la yimid sunadeedii baanu u dhiibnay ama adugu waa iska aamustay nicmada yare rabbi ku siiyaa iska aamustay inahu asagu xamid allah ilaahayba ku mahdiyo wuxuu mudnaa eh, u tiiriyey wasakatta adugu waad aamustay idan fahada wasab wey faariqa idin dhexeeya adiga ninkaa waa intaas ama waa ii siminta idinku baab idaa lam yaxmid illaaha laa yushamat hadduusan ilaahay ku mahnin ruuxu loo ducayn maayo ama laa yushamid ninkii maqlay u ducayn maayo xadaثana aadam ibnu iyaas alcasqalaani ahiqaة اlimaam qaala xadaثana shucbaة bn اxajaaj abu bistam alwasiطi qaala xadaثana sulaymaan ibn bilaal ataymi qaala samictu anasan yaquul caطisa rajulaan laba nin baa hindhisooday cinda الnabiy nabi maxamed agtiisa ku hindhisoodeen fashamata axadahumaa nabigu midkood buu u duceeyey walam yushamit alaakhara kii kale uma ducaynin faqaala ninkiiba dacwo soogo wuxuu hi shammadta haada nabi maxamed ka waa yarxamuka allah baa tiri walam tushammitnii anna imadan ducaynine maxaan kaa bacsha maxaan halleeyey qaala nabi wuxu hi ina haada xamid allah walam taxmad ina haada xamid allah walam taxmadhu adugu ninka ilahay buu ku mahadeeyey aduguna mahadda rabbeyba lagu kari waayo ayib saa darteed faariq baa idin dhexeey xadaanaa maxamed bn salaam albikadi qaal xadaanaa rebciy bn ibraahim ibn miqsam alasadi iqaة saalix bukhaari wuxuu ku uri huwa ninkankaba akhuu ibni culayata wey ibni culaya walaalkii wey yani ismaaciil ibnu ibraahim ibni culaya walaalayhi ila asagu waa rabciy ibn ibraahim ninkaana ismaaciil ibn ibraahim ibn culayo ee ahaye idan waa walaalkii laakiin ismaaciil baa wey ismaaciil baa da wey ninkana yar qaala wuxuu uhi xadaanaa cabdiraxmaan ibn isxaaq cabdiraxman ibn isxaaq waa min rijaali muslimiin iqa awoy can saciidin abi saciid almaqburi can abi hurayra ni ninka cabdiraman inta kale min rijaal sheekhayn inta kale laga soo bilaaba maxamed salam albikadi ilaa saxaabigu u dambeeyo kulluhum min rijaal shaykhayn albukhaari walmuslim ama cabdiraxmaan bn isxaaq infarada bihi muslim qaala saxaabiga wuxuu ihi jalasa rajulaani laba nin baa fadhiistay cinda anabiyi nabiga agtiisay fadhiisteen axaduhumaa midkood ashrafa min alaakhar midkood mid kale ka qiimo badnaa yani xagga maal ama magac ama nin baa wax lagu fadilhay ayib ashrafu mid ka qiimo badan boo haga gobsan min alaakhira ka kale xuu isbidahaya yani ama alla cabsi ha noqoto ama xagga sayidnimo iyo ha noqoto adu xoogeybu isbidahay hadday xagga cabsi tahay lama yidhahdaan ashraf waxyaaba dadku ay wax ku miisaamaan ama magaca ama xoola ama noocaasoo kale ah facatisa waxaa hindhisooda ashariifu kii qiimaha banaa oo minhumaa labadii nin ka mid a falam yaxmid ilah ilah kuma mahdin shib iska yidhi walam yushamita nabiguna oma ducaynin nabigu hadda oma ducaynin yarxamuk allah ma dhihin wacatasa alaakharu kii kala hindhisooday faxamid allaha ilahay buu ku mahadiyey fashamatahu اnabiy nabi maxamed baa u duceeyey salawatullah wasalam calayh idan ninkii xooguu isbiyahay marka horeba isla weynaa ee ninka kale xooguu ka sarreeyey ka kaar weynaa oo haddana aan loo ducaynin ka war meesha culays baa ka soo baxay faqaala shariifu wuxuu yidhi catastu nabi maxamed aw catastu waan hindhisooday cindaka agtadan ku hindhisooday falam tushamitnii imadan ducaynin wa catasa haadaan ninkana waa hindhisooday alaakharu yani fashamatahu waad u ducaysay yani anigu waan kuga hindhisooday waaliga aamustay ninkanna wuu hindhisooday waad u ducaysay maxaan anugu baashoon kaa hadlayy ma goyshin baan kaaga gaajay nabi maxamedow anaaba xoogo isgudahaye ayib faqaala nabig wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ina haadaa midkan kada dakara allaha ilaahay ba xusay fadakartu ana waa xusay doorkaa dhan yahay ninka ilaahay buu xusuustay oo markuu hindhisooday nicmada yarayda rabbi siiyey subxaanahu wa tacaala waa ka mahadnaqay abaalkeeda waa guday alxamdulilahi buu yidhi idan ilahay buu xusay in la xusu mudan yahay wa anta adigu nasiita allaha ilaahay baad ilowday o hilmaantay fa nasiituka ana waa ku ilowday oo fiirsaata ah. intaa yartee hindhisooda ah ayaa waxaa nabigu ku tilmaamay inay tahay nicmo weyn rabbi oo ninkii ka mahadin waayo nicmay rabbi jasaaray nin nicmo rabbigay abaalkeedii ku gacan saydhay oo abaallaawa oo liblaawaa ah baad u muuqata muuqataa alxamdulilahi dikri ilahi bay noqotay xusuus rabbina waa noqotay nicmo rabbi ku sii hindhisa ahaydna jawaab bay ka noqotay idan waxaa tahay daakir baad noqotay ninkii intaa ilaahay buu iloowey in ilaahay hilmaamay ilaaway buu ruuci noqday idan ruuxaban ilahay ba ka agbaxayna ka war laa salaad walaa soom walaa dikir kale haddayba intaa yartahay ninkay alxamdulilah iloobay nabigu ilahay baad ilowday yani hawl culus wey laska fiiriy doon hoos bixin <clears throat> baab kayfa yabdau alcaaisu qolaa dhakhaatiirta waxay sheegaan bale anu ma aqaane bal weydiiya kuwa qaangaadhka ah waxay leeyihiin islaan ingiriisaa ku islaamtoo gaalay wadaadahu dhih jire qolyahan ijaaz alcilmiga hadda ka shaqeeya daba orda ba hawlaha sheegay ayagaa la weydiin waxay yidhahdeen ruux markuu hindhisoonayo wadnaha garaaciisa wuu istaagaya qaabku wadnu u boodahayey wuu istaagaya lan ila hawl ka culus oo meesha soo gashe adoo dhan ba ku ruxaysee idan wadnu wuu istaagahayaa marka hindhisadu kaa foqdo ee kaa soo baxdo kadib buu shaqada bilaabahaya hal mar buu istaaga haddana shaqadu bilaabahaya idan halkaa maruu istaago hadduu dhaqaaqi waayaba oo howlihiisii loogu taga dib ogu noqon naftaa kaa bix ka wey waa xaalad khatar ah ilaahayda marka wadnihii istaagay shaqadiisa u soo celiyeyo ee hawlihii hore lagu yaqaana dib u bilowsiiye ilah adaa mahadlo wey dii kale malagaabaa gabanaf baxaysa marka ingiriis naga dhakhtarada hawshaasay baadhay waxay tir muslimiintu markay hindisoodaan annagu foori iyo iskusmi baan la kacnaaye maxay alxamdulilah yidhahdaan hal annagu nabi maxamed baana amrun qaadanayna adagu soo baarbale adaa xoogo isbadahaye mudday daba taagnayd waxnays hawshan is ogaat way ku islaantay baa layidhi idan waa hawl meesha ku jirta wey lannu nicmooyinka rabbiga subxaanau wa tacaala iyo niqamka lagaa darinaya lagaa dafcinaya nicmooyinku badhna waa mutajadid badhna waa mustamira niqmooyinka iyo balaayooyinka qaybna waa qayb markaa tagan qaybna waa qayb kugu soo socota intubaa sharcigu qaabab loo daaweeyo ilahay subxaana wa tacala loogu cirsado loo hoosgalayo nabigu ummadda u sheegay salawatullah wasalam calayh nabiguna adduunya ku bara looma soo dirin inuu diin ku bara loo soo diray waxa aakhiri adduunka anficna lagu caddeeyo ayib <clears throat> baabu kayfa adduunya si loo maamilhaa adduunyada sida diinta loogu maamuli lahaa oy khalqigan oo dhan rabbiba abuuray nidaamkiisa iyo sharcigiisa loogu hogaamin laha waa loo soo diray idan ammaanada u weyn loo so dira taas ahayd xadaثna ismaaciil ibn abi uweys can maalik ibn anas abi cabdillaah waan ka booday Ah. inaan akhriyaan moodahayba baab kayfa yabda alcaaisu ninka caadiskaa see u bilaabayaa yani hindhisada markuu hindhisoodo muxuu ku bilaabay digriga ku bilaabhay xadaanaa ismaaciil ibn abi uweys ibn abi cabdilaahi ibn eh, caamir alasbaxi can maalik ibni anasin isku qoysna waa ahaayeen waa wiilii abtigii wey maalik baa abti ah ismaaciilla abti waa loo yahay maalik walaashii baa ismaaciil dhashay in badanna waa soo sheegnay idan wiil abtigii cilmiga ka qaadanayo abtiga markaa dujaahil ba yahay maxaad isweydiinaysaan ayib aduu markaa balbadbaad oo caalim noqo duqa abtigaa waardiye bal howshaas keentee <clears throat> can naaficin nabi bni cumara can cabdilaahi ibni cumara anahu kaana ibni cumar wuxuu ahaa idaa catisaa markuu hindhisoodo oo faqiila lahu lagu yidhaha yarxamuka allaah faqaala wuxuu odhan yarxamna allah wa iyaakum wayakfiru lana walakum ayib ibn cabaas eh, ibn cumar markuu indhisoodo oo alxamdulilah u yidhaahdo maxaa meeshu u yaallo lagu jawaabi yarxamuk faqiila lahu yarxamuk asna ma aamusi jirin wey oo muxuu odhan jiray yarxamna allaahu ilaaha noo naxariisto iyo wa iyaakum idinkaba wayakfir lana rabbi ha noo dhaafo walakum idinna haydin dhaafo idan ibn cabaas hadalkiisii eh, eh, aarkiisii aarka ibn cumar baa caddaynaya yani isku macnahu marka yarxamuk allah la yidhaahdo baasna ku soo celin jira yarxamuk allah caafaana allah wa iyaakum min annaar wayarxamukum allah ba ugu dari jira sida hadda ibn cumar ka muuqato xadiidkiisa saxiixu lisnaad shekh albaan wuxuu tilmaamayaa in lagu gaabsado intii nebi maxamed ummadda baray khayraadkan ay labada saxaabi kordhiyeen oo ijtihaad min cindihim inay tahay buu muujinaya raxmat ullah calayh xadaثna abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaثna sufyaan aلthawri can caطاء ibn الsa'ib can abi cabdالraxmaan الsulami can cabdillaah ibn mascuud qaala idaa caطisa axadukum midkiin hadduu hindhisoodo falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ha ku daro walyaqul ha yidhaahdo man yaruddu ruuxa u jawaabahayana ha yidhaahdo yarxamuka allah allah kuu naxariisto walyaqul huwa asaguna ha dhaho dadka ha u duceeyo iska aamusine yakfir allahu lii walakum allah u dhaafo allah ii dhaafo aniga iyo idinkaba yakfir allahu allah dhaafo lii aniga iyo walakum idinkaba labaduna allah nu dambi dhaafo saxiix isnaadi mawquufa ayib caطaa ibn saba dad tirada mukhtalid buu ahaa ma tagayara fi aakhiri cumrihi waxaa lagaga jawaaba sufyaan athawri qabla khilad wax ka wariyey sufyaan athawri riwaayatu sufyaan athawri qudamaau talaamidati ruwaadda caطaa ibnu saa'ib wax ka qaatay oo weliba ragga hore reer kufa u badnaa iyo keyrkoodba xadiidkooda waa saxiix can caطaa hadduusan cilo kale xadiidku eerfanin saa darteed sufyaan thawri qabl ikhtilad bu wax ka maql <clears throat> xadaana caasim ibn calay haddaynu soo marin ibn caasim wadaadka haddaynu soo marin qaala xadaana cikrima ibn camaar qaala xadaana iyaas ibn salm ibn akwac alaslami salm ibn akwac wiilu dhaloo taabici awey ah can abihi abihi abu salmt ibn akwac qaala wuxuu yihi catasa rajulun nin baa hindhisooday cinda الnabiyi nabi agtiisa faqaala wuxuuna yidhi yarxamuka allah nin baa naxalkiisa ku hindhisooday alxamdu lilaahi buu yidhi nabigu waa u duceeyey yarxamka allah uma caasa ra aw catasa ukhraa mar labaad buu adana ku dhuftay faqaala anabina wuxuu yihi haadaa maskuumun kan hargabahaya haadaa midka kade maskuumun duray bahaya duray ama hargab waxaa tihahdaba <clears throat> idan waxaa meesha ka muuqata ah, duray way yaqaana maxay aqoon waaye duray waa la yaqaana waa hargabka idan xadiidkan waxaa ku cad nabigu markii labaadba inuu saa yidhi saxaabigu mar buu indhasooday ilaahay buu ku mahadsay nabigu waa u duceeyey mar labaad buu ku celi nabig wuxuu ihi ninkan waa xanuunsan yahe caafaaka allah shaafak allah ku caafiyo duco kalaa loo wareegahaya ila xanuun baa meesha ka soo baxay asalka indhasoodu waa inay caafimaad tahay iyo firfircoonaya nashaad laakiin markay noqotay in ruuxu jiran iyo khamboor iyo xasaasiya ku kacsan tahay iyo alerji uskacsan nairobi laga waayo meeshaas waliba aadka isl ninbaa hadaad hal fadhi u tiriso toban gorinisa ama labaatan ku dhaweynay alaab kala meesha ku jirta nabig wuxuu yidhi hada maskuul laakiin axaadiisu waxay u badan yihiin marka saddexaad marka koobaad ruux waa loo ducayn yarxamuk allah waa loogu celin wuu ku celiyey yarxamuk allah wuu ku celiyey yarxamuk allah saddex markaad u ducayso marka afraad baa dhihi hada maskuul kan waa duray ba haya yaa raajx oo waxay leeyihin culamadu saaabi ruwaadda xadidka soo ikhtisaariyey inagu wuu u duceeyey mar waa hubaan markii u dambaysay inuu yidhi hadaa masduubna waa la hayaa awelkii isugu war qabteen bacd laakiin saxaabada kale waxay wrin xadidka so wa dheer yubba ma lah baabu man qaala yarxamuka allah in kunta xamidta allaha wuxuu baab yahay ninki yidha yarxamuka allah kuu naxariisto in kunta haddaad ahayd xamidta allaha mid ilahay ku mahadiyey farqi baa udhexeeya haddaad tiraahdo yarxamuka allah in xamidta iyo yarxamuka allah in kunta xamidta waa inaad kala fahamto ta waxaa weeye haddaad ilaahay ku soo mahadisaood alxamdulilah soo tiri allah ku naxariiso ta innagu ay naqana waa maxay xamdi dambe haddaad keento wey yarxamuka allah in xamidta marka way kala talaan in asmaa shuruudka ama xuruufu shardigu ficilka maada hadday galaan maxay ka dhigaan istiqbaal bay u wareejiyaan marka waxaa loo jeedaa inagu keena waa khaldan yahay laakiin haddaynu sida taabiciga saxaabiga odhan lahayn yarxamuka allah in kunta xamidta waxbay isdhaami lahay marka waxaad garanaysaa fiqiga saxabada la yaabis xadaثna caarim ibn fadl yani maxamed ibn fadl asadusi qaala xadaثna cumaaraة bnu zaadan saduuq kasiir khada abu raxa bn xajar yihahda ayib asaydalani wasmhu wa kunyatu abu salamat albasri baa loo yaqaana xadaثnii makxuul alasdi abu cabdillah baa lhahda min fusaxaai ahli basra nin fasixo baliiq ah ayuu ahaa ayib waa nin saduuq cala aqali taqdiir ama iq ah qaala wuxuu uhi taabicigaas kuntu waxaan ahaa ilaa janbi ibni cumara ibni cumar dhinaciisaan fadhiyey saxaabiga jahiilka ah facatisa waxaa hindhisooday rajulun baa hindhisoodayo min naaxiyati اlmasjidi masaajidka dacashiis daraftaa nin fadhiya ama geeskaa fadhiya baa hindhisooday idan ibn cumar waa maqrib waay marka ilan kuwa kaa fogyaa gees madaxii fadhiya alxamdulilaahi ma yidhi mise ma dhihin wuu hubi waaye faqaala ibn cumar wuxuu hi yarxamuka allah allah kuu naxariisto in kunta haddaad tahay xamidta allaha mid ilahay ku mahadiyey kuma maqli hodolow haddaad alxamdulilaahi tirid yarxamuka allah ayib ضaciif اlisnaad mawquuf fiihi cumaarata bnu zaadaan laakiin xasan isnaad wey aarku aarku waa xasan isnaad maxaa yeelay tarjamada marka loo laabto cumaaratu bnu zaadan min atahdiib wa alkamaal waxaa ka muuqata ninkaa inuu yahay saduuq bal waxaa jirta tawhiiq yaxmnu maciin oo min riwaayah duuri wa min riwaayah cumaan addaarami oo uu yidhi ninkan waa iqa cumaaratu bnu zaadan oon xaabidka soo guurin fii tahdiib usu ku guurin almuhim ninkan marka lasoo ururiyey warkiisu xasan xadiid buu u badan yahay haddaan wax dhiba ku imanin oon cillo kale sanadka usan hadda marka waxaan maraynaa inuu yahay xasan eh, isnaad baabu laa yaqul aab yuusa dhihin ruux markaad hindhisoonayso ama aad hamaamsanayso aab ah, loma rabo wey yani waa aabtu ruu af kala qaada mogta ilaa hamzadu afka lo kala qaado ku bilaabataa afka marka laisku qabdana xurufaha itbaaqa keena badaa ka mid ahay dhab baa laisku siin ab markaa tiraado oo kale marka intaad tiraadana qab afkaa wey hawlahaas aad meesha ka soo saartay waxaa ku jira weeye dhaqan xun weliba waa shaydaan buu ku sheegay saxaabigu almuhim ha dhawaaqin wey ha dhawaaqin xadaثana maxamed salaam albikandi qaal akhbaranaa makhlad ibn yaziid alqurashi saduuq lahu awhaam qaala akhbarana ibn jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibn jurayj qaala akhbaranii ibn abi najiix wasmhu cabdاllahi ibn yasaar waa nin iq ah can mujaahid bni jabrin almaki anahu samicahu yaquul yani anahu warya shaniga samicahu wuxuu maqlay yaquul asagoo yani yaa wax maqlahaya waxaa wax maqlahaya ibn abi najiix wuxuuna maqlay mujaahid oo warramayo muxuuna mujaahid yidhi caifa ibnu lcabdilaah waxaa hindhisooday wiil cabdulahi ibni cumar u dhalay baa hindhisooday ima abu bakar wa ima cumar labadaa wiiloo u dhalay cabdulaahi mid ka midu ahaabu ama wuxuu ahaa abubakr wiilkii loodhan jiray ibna cabdilaah ama wuxuu ahaa cumar ibna cabdilaah faqaala wuxuu yidhi wiilkii markuu hindhisooday eh, aab buu i yani wuu dhawaaqay wey dad baa dhihi mogta la ood moodi inu marka hore kaa nixin idan <laughs> wiilkii saasuu yidhi faqaala ibna cumar wuxuu yihi wamaa aab qaaqan ka horreysa hindhisada maxay tahay bu qawaxan ka horreya hindhisada maxay tahay ina aabul waa ismu shaydaan shaydaan magacii weyo min ashayaatina ka mida jacalaha u yeelay ninkii hindhisoonayay bayna alcatati hindhisada iyo walxamdi alla mahadinta alxamdu lilaahidi iyo hindhisada dhexdoodaad gelisay buuri ina aabul waa ismu shaydaan shaydaan magacii weyo min ashayaatina ka mida jacalaha u yeelay ninkii hindhisoonayay bayna alcatati hindhisada iyo walxamdi alla mahadinta ayb idan waxa laga yaaba qaybta dambe ruux markuu hindhiso inuu sii raaciyo hadalkaas dhawaqa sii raacaya laga yaaba idan saxaabigu waa diiday waa in laska kanoo kale marka waxaa la odhan karaa waa shay tawqiifi ah lanno in aab iyo dhawaqan dambe hadalka raacaya ama hindhisada raacaya uu yahay magac shaydaan oo shayaadiinta ka mid ah waa arrin lagu ogan kara cilmi hayb waxbaa lagu ogan karaa ibnu cumarna ma ahayn ragga lagu yaqaano alriwaaya can ilkitaab idan taas marka waxay noqonaysa xadika la yhahdo waa mawquufun riwaayatan marfuucun xukma <clears throat> baab idaa caطisa miraaran dhowrkood hadduu hindhisado maxaa u xugum ah xadaثana abulwaliid hishaam bn cabdilmalik aلطayaalisi alxaafid alxujaة اlimam الثiqة qaala xadaثana cikrimaةa bn camaar qaala xadaثanii iyaas ibn salmة haddaynu soo marayn xadaثanii abi oo salamt اlأkwca qaala wuxu uhi saxaabigaas kuntu cinda الnabiyi nabi maxamed baan ag jooga facaطisa rajul nin baa hindhisooday faqaala wuxuu yidhi nabi maxamed yarxamuka allah allah kuu naxariis bacdama xamida ninkii uma catisa ukhraa mar labaad bu haddana hindhisooday faqaala nabi wuxuu ihi huwa hada maskuumun kan waa duraysan yahay ama harga bahaya ayib <clears throat> xadiika riwaaya ku jirta isla xadiika salm akwac riwaaya tilmaamaysa anahu qaala dalika bacda alia markuu hindhisooday oo nabigu duceeyey haddana waa hindhisay mar labaad waa u duceeyey mar saddexaad buu hindhisay waa u duceeyey marka afraad buu ku celi nabig waxaad waxaa weye saacaddan laga bilaabo elerji baa ku hay hargab baa ku hay ayib ibn cabdilbar wuxuu leeya wa xadiiثu salmt اlakwac wa fii xadiiثi salma ibn اlakwac waxaa ku sugan an yushamata maratayn aw mara wa yuqaalu lahu fi الثaaliثaةi inahu maskuum aw hada zukaam وفي xadيiث أbي هuريرaةa وxadيiث الزuرقي أنه يuشhaمت ثaلاثا ويuقال له baعda ذلika في الرaaبعة وhadihi زiياadaة يجiب qabulha والqول بha أwlى bu leh markuu xadيث jamci xadيث أbي هurayra iyo xadيiث سلمة iyo xadيiث الزuرقي isu keen wuxuu leeyahay أxaadiiثa marka laisku ururiyo waxay keenaysaa saxaabiga cadeeye nabigu saddex koor ina saxaabiga u duceeyey marka afraadna u yidhi wad xanuunsan tahay orad soo daawe kaasaa aan qaadanayna maxay ziyaadaة الصaxaabة bacضهum calى bacضin تqبل tmhiidku sidaa ku leeyahy xadaana qutayba waana sida saxaada ah wey xadaanaa qutayba haddana waxay leeyihiin waa laba kala xaalo nin baa mar hindhisahay waad u jacayn mar labaad buu ku celin waxaa kuu muuqataba ninkan waaba la socotay waa inuu ay samboor hayay ama hargabhayey ama qaraa'in iyo calaamaad iyo amaaraad baa kuu muq adhi hada maskuum sii socma maysidba markaad hawshiisa hubinna waxaad gaadhsiiye ilaa saddex goor saddex goor baad u ducayn marka afraad baad ogaanaysaa caddaanayn inay tahay hawsha xanuunta laba xaala in lagu xambaaray wadda qaarkood maraya xadaثna qutayba bn saciid ibn طariif abu raja albaqlani qaala xadaثna sufyaan ibn man sufyaan aلthawri can ibni cajlaan maxamed ibn cajlaan can almaqburi saciid ibn abi saciid almaqburi can abi hurayrata qaal wuxuu yidhi abu hurayra shamithu u ducee ruuxa waaxidatan hal mar u ducee wa intayni laba u ducee wa alaaa saddex u ducee inta waa adledawood famaa kaana bacda saddex wuxuu ka dambeeyaay fahuwa zukaamu waa hargaburiyo xanuun wey sambor wey iska ilaali ayib xadiidka markaaba horeeya wuu asaxay isagoo marfuuca ee isagoo mawquufa labadu waa sugan yahay waana kii ibn cabdilbar uu sheegaya wey baab idaa cadisa alyahuudiyu nin gaal hadduu agtada ku hindhisoodo oo soriya iyo wax uu la kaco maxaad samayn ayib ama ilaahayba uu ku mahadiyo oo alxamdulilah u yidhaahdo hadduuba garanhayo wey ilan kristan iyo yuhuud caraba jira waa luqada yaqaano hawshoo dhan fahmaaye kitaabana qore dhib badane xadaana maxamed ibn yuusuf alfiryaabi qaala xadaana sufyaan athawri can xakiim ibni daylam iqat imaam can abi burdata can abi muusa qaal kaana alyahuudu yahuuddu waxay ahaayeen madiina deganaa ee joogay yatacaaasuuna kuwa iska keena hindhisada sanka qori iska gelin jireen ah. hadda mogta haddaad doonto intaad tifcawsa qaadad meelahansan bacrarka yar taabanka adaad sii daynaysaa ayib ama dad iska keeni karaa jiraba ilahay baa mogta dad kale qaybiyey cinda nebiy nabi maxamed atiisay ku nidsan jireen waa iska keenaya yatakalafuuna alcutaasa wey waxay markaa hayamaha kasba iskaga geenayaan yani yuhuuddu xusaad bay waana mucaanidiin bay ahayn way ogaayeen nabi maxamed inuu rasuul madcuudeeda oo xaq ah ayaga iyo kayrkooda loo soo diray laakiin way xastayeen in reer bani israa'iil maamulkii iyo ushi nabanimada ay ka wareegto carab u wareegta lagu xasdahay maxaa yeele way sugan inay eh, intuusan nabiga la soo saareen markay dagaalamaan carabihii deganaa madiino iyo yasrib u badnaa reer aws iyo reer khasraj ba ay dagaalamaan waxay dhihi jireen weligiin iswaala nabi baa soo bixi doona mar dhow waanu rumayn doona markaas idinkoo gaala idan gumaadi doonaa malgiin baa gala wa kaanuu min qabli yastaftaxuuna cala aladiina kafaruu falama jaaahum maa carafuu kafaruu bih falacnat ullah cala alkaafiriin war la yaqaano wey marka xasad yuhuud cilmi bay u lahaayeen inuu nabi maxamed nebi yahay yacrifuuna kama yacrifuuna abnaa'ahum wa fariiqa minhum la yaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun idan way garanayeen marka waxay rabaan haddana nabiga inuu duceeyo si siyaasad ah nabi waxay mooyeen wadaad muqafaloo duub weyn waxba aan fahmaynin oo la xaabin karo nabi maxamed salawatullah waslamu calayh xataa hadday ku soo baxda bashariyadii oo nabigu mararka qaarkood sakatiye ama saawiyo malag baa daba taagan socon mayso warka asaga war ka soconay ma yuhuud ka dhaqaaqahay kaana yahuudu yatacaatasuuna cinda الnabiyi rajaa ayagoo qudaraynaya an yaquula lahu nabigu inuu ku yidha yarxamukum اllah waxay rabaan nabi inuu u duceeyo nabi maxamed baa noo duceeye wa ducaa alambiyaai mustajaaba ilah sidnoo cadaabi allah idin naxariis nabigu dhahi doonahaya fakaana yaquul nabig wuxuu odhan jiray yahdiikum allah markay intay hindhisoodaan alxamdulilah yidhaahdaan yahdiikum allah wey allah idin hanuuniyo wayuslix baalakum xaalkiin allah wanaajiyo allah idin islaamiyo ayib bal abu xaniife iyo keyrkood waxay dhihi jireen maba banaana ruuxa muslimka in lal hadiikum اllah markuu ruux hindhisoodo oo alxamdulilah u yidhaahdo yarxamuka اllah baad aduu dhahaysaa yarxamukaاllah markaad aduu tiraado asagu kuma dhihi kara yahdiikum اllah yaslu baalakum muxuu ku dhihi yakfir اllahu lii walakum ama yakfir اllahu lana walakum oo abu xaniifa maxaa jira wuxuu abu xaniifa waxaa jira ibraahim anakhaceeb wuxuu leeyahay yahdiikum اllah wasuxbaalakum shay-un qaalat اkhawaarij khawaarij baa isticmaali jirtay bu khawaarij baa isticmaali jirtay oo khawaarij liannahum kaanuu laa yastakfiruuna linaas khawaarij waxay aaminsanaayeen dadku ayaga khilaafsan ee muslimiinta ka soo horjeedaaye inay gaalayin kulligoodba idaa marka gaal u ducayn maysid dhihi maysid yarxamuk allah yani waxaan oolaa yahdiikum la suxbaalakum maxaa dhihi waxaad dhihi bay dhhin yakfir lana walakum dhihi maysid waxaad odhanaysaa yani waxay u markaad igu celinayso markaad igu celinayso waxaad dhahaysaa bay yahdikum ullah yarxamukallah iyo yakfir midna odhan maysid ba warkaa taagnayd innagu sunnadu waa maxay alxamdulilah baa tiri yarxamukallah baan ku leehay maxaad igu soo celin yahdiikum allah waslix baalakum khawaarij ayagu markay hindhisoodaan adoog aad ku tiraahdo yarxamukallah markaad tiraahdo maxay kaa rabaan yakfir allah la odhan maayay dheheen maxaa la odhanayaa yahdikum allah sida gaalada kuga dhamahayaan sida gaalada kuga dhaqmahaya abu xaniifa marka taasu ka carab yahdikum lamaba isticmaali kabra ima yarxamaka allah wa ima yakfir si loo baabi'iyay dheheen khawaarij meesha looga saar laakiin khawaarij iyo ahlbidac baa sunada khilaafay sunada looga tegi maayo sheekh warkaa baatil kuwan takfiirka leeda iyo khawaarijtu waa isku mid magaca u kala duwan iyo xilligii zamanka baa u kala duwan isku mid wey laakiin takfiir waxa la yidhahdo iyo takfiiriyiin marku halla taxqiijiyo halla hubsado wadaada waxaa jooga ninka khilaafo o dhah waa takfiir khaariji weeye kuwo waxaa jooga ninka ayaga khilaafo o dhah waa murji marka waa in laisku hubsado ibn abi dibi bay bacdu naas ku sheegeen xooguu qadari ku sheegeen markaas axmed maxamed loo sheegay xuu dadka maanta joogaay maba yaqaanaan buuri bidac garan mahayaan buur ninkii kala hadlo yidhaha war iska daaya dembiga oo xumaantay kufriga ka baxa oo beenta daaya oo nusuusul waciid ku dul akhriyay waxay dhahayaan buuri qadari baa tahay ama khaariji baa tahay iska ereeya hawsha iyada ah bal iska badaayo sunni wuxuu ahaa buuri aan aad iyo aad ugu bahan inuu in badan cimroo sii noolaado almuhu waxa wey halasku hubsado yacnii dadka muslimiinta maanta caalam ka halgame dagaalama dad badanoo ka mid oo ahlu ah iyo wadaaddaha qaarkood ee xilo irmaanayska ah ee ku halgamaya haweenkooda ayaa waxay u yaqaanaan takfiiriyan ama khawaarij u yaqaana halaska ilaaliyo marka mustalaxa waa in la hubsado inay khawaarij tiraan ilaa qiyaami saaca ay iman doonaan waa war cad wa la ogyahay lakin ha la hubsado ayib ninka khaarijun muxuu ku noqonayaa ayib ha hubsado intaan baan oga jeedna <clears throat> somaali la yaqaano khawaarija waa joogaan ah, waa joogaan xamar bay dhoobnaan jireen oo bari bay dhooban yihiin oo nairobi bay joogaan dhooban yihiin ayib weliba hadda bari bay qabsadeen ba la wareegeenba wadaad cismaan maxamuud ah hogaaminaya la yh aba la wareegeenba ayib muxuu ah magaciisa eh, sheekh axmed gaalkacyo ga xoog badan miya la yidhi ayib qardhay la wareegeen ba le masaajid ka dhisteen oo ayib markaasaan maqlahay maanta hadday awood helaan aday kaa bilaabi war ninkan buushaan qabanna kaa yeeli maayaan adaa lagaa bilaabo salaad xabadda laga bilaabo wey horta ah, adiga marka lagu dilo ood meel lagu saara kadib baa gaal xabad lagu ridi maayo nebi maxamed baa sheegay yadacuuna ahla awhaani wayaqtuluuna ahla islaam taas wey amaa nimanka muslimiinta maanta halgamaya awooddooda u badan iyo juhdiga u badan ku bixinaya gaal iyo ninka la socda in la yadha khawaarij wey hoos lagaga fermay fi taariikh taarikh alislaami ama taarikha calam islami weligeed ma dhexin khawarij gaala la dagaalantay sayidina cumaan u dileen hal maroo adduunka khawarij laga waaya ma jirin fi taarikh alcalam islaami siday sayidina cumaan u dileen khawaarij ilaa yowmina halla waa taagan yihiin taariikhda intaa la ega lasoo mara kun iyo afarta boqol ee sana ah lama hayo fi taarikh laguma hayo kutubu tarikh walaa hayra laguma hayo khawaarij gaala xbad ku ridde iska wowtaa ayadaa waa miisaanku anfacahayo wey culimadu dhan baana caddaynaya idan haddaad arta nin muslima dagaal la halgamhaya jaajuuskiisaa raacinaya muslim wanaagsan wey iska ilaali in lagugu siran hawsha iyada ayib ama <clears throat> haddaad arta nin la muslimiinta laga bilaabay kuwan tukana masaajid ka bixi laga bilaabo ninkaas iska ilaala isagu ayib waa laba kala baab wey marka wuxu dhan baa la xaaqaadi ruux waxaad wanaagsan khaladkiisa inu iska qirto ad halgami weydooda cabsatay oo tiran waxaan ku jihaadaya islaantayda iyo carruurtayda dukaankana dhaafi maayo soodha iyo faantaan cabana waayi maayo bartaas iska joogayo shanta waktina aniga misaadka iu ogow aad tiraahdo ummadda gale halgamaysa isdhiibta nafteeda iibsad farxa ka qaad ha lagaa helo laakiin san adiga laguu naqdin oo wax lagaaga sheeganoo faraha lagugu mirin oo masaajidkaada duulkaada ugu jirto waa inad kuwa caydo haddii kale kuwaasaa kudhii qaacidiin baa ta waa lagu geli laa yastawi alqaaciduuna lagu akriy sad laa yastawi alqaaciduuna oga badbaado ayaganaad gasho somaalidu waxay tiraa qumayo intaada qumaya dhihin bay ku tiradaa qoyo ku tiradaa warkaas waa meesha ku jira sheekh xaqada waa in la ogaado ayib xadaثana abu xafs bn ali ibn cali alfallaas yani ninka loo yaqaana xafs ibn cali alfallaas weyaan cumar bn cali magaciisa loo yaqana cumar bn cali alfallaas sheekh اljamaca wey albasri albahil الsayrafi ثiqaة imaam min a'imaة اljarx watacdil waa ceel buu ka mid yahay nin culus wey قال وxuu hi xadثna يحيى بن سعيid القطان قال xadثna سفyان الثوري قال xadثnي xakيم بن daylm قال xadثnي أبو بuردة عن أbيهi مثله bخaري سنad kale un bu ku keenay xadiiثkan hadda aanu sheegnayna madاarhu عalى xakيم بن daylm isagoo ku dul wareegaya saa darteed wuxuu leeyahy بن cabdilbr infarada bihi xakيم بن daylm وhuwa عindahم ثiقة cinda أهل الxadيiث baabu تشhmيd الرaجuل المرأة تشhmيt الرaجuل المرأة ninku inuu u ducayn karo haweeney haween d atga kunaysto alxamdulilah tiraado laba bixmaymadi yarxamuka allahi baad leedahay yarxamuka allah baa ohanaysa waad ducanaysa waxba ku khaas maaha ragga waad u ducayn ducada waa la wada mudan yahay wey xadaanaa farwa farwa ibn abilmaqran ninka loo yaqaano wey وأحمد بن إشكاب أسنواني ثقة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني ثقة الإمام عن عاصم بن كليب وإمام كلاسون عن أبي بردة قال دخلت calى abi muusa abi muusa alashcari yani cabdulahi bn qays baan u galay bu wa huwa fii beyti um اlfadl wuxuuna joogay yani aniga saasa qoran wahuwa fii beyti ibnati اlfadl baa ku fiican in meesha la geliyey maxaa idin qoran idinka ibnati ah ibnati waxa kuma jiraan ibnati bas la rabaa xaaskiisi wey xaaskiisii yaraa wey haweeney hore weyneed oo qabay markay dhimatay gabadhu guursaday oo alfadl ibn cabaas u dhalay wey gabadho xaaskiisi wey wiilka ay burdana aaya u tahay waa aayadii ama eedadii wey waa islaanu aabihii qabo ayib dakhaltu calaa abi muusaan u galay wa fii beyti ibnati alfadl ibn cabaas wey ayib maxaa idin qoray ninka umulfadl idin xakama jira umu baa gabadha loo yaqaana gabadhu waa fadl ibn cabaas gabadhu dhalay wey waana xaaska abi muusa waana abimurde eedadii yani ama aayadii wax u taqaanaanba anuu aayaan u aqaana eedda meelahana bartay ayib islaamta aabbaha qaba maxaa la yihahdaa dadna eedday u yaqaanaan dadna aaya yihahdaa dhibi malaha waayo tii aabbaha la dhaartay maxaa dhihi waa yahay wuxuu dhan waa eeddo idan luuqada kala duwaysa idin ka fiican markaas ilan aabbaha <laughs> islaamta la dhaartay eeddada waa eeddo t aabbaha abana waa eedo wxu dhan msla gy isgongaynaya marka in la kala duwo wey oo la aabbaha xaaskiisa in la yhado aayo aabbaha walaasha in la yhahdo eedo almuhim waa soomaaliga nima meesha ku barta wey ya wuxu dhan aayo wey baabkaas <laughs> adeerka wuxuu qaba iyo abtiga baabkaas aabbay ku baab yihiin habarir aayo lamid ah sheek ma dad baa jira habarta ay yidhahda maasha allah xabtax ma ka daysa xabtaxa hawsha haya war dhammaaday wey almihim saxaabiga yani abuburda aabbihiibuu u galay isagoo jooga gurigii ayadii ama eedadii wa huwa fii beyti ibnati alfadl ibni cabaas facaistu markaasa hindhisooday buui aabbahay baan guriga ugu tegay isagoo jooga markaasaan hindhisooday falam yushamitna aabba ima ducaynin wacaasad umu kalfuun baa hindhisootay eedna yani e, bint alfadal ibn cabaas fashammatha waa u duceeye aabahay abu muusa u duceeyey meesha marka xarash baa loo hayaa hooyadiiba ku dacwayn doonaa hooyadii aabbahay maanta xuseyn moogtahe islaanta ayadabaa hindhistay waa u duceeyey annaha indhusama waa iga aamus aabbahay dacwa meeshaa taalla faahbartu ummii hooyadii baan u sheegay warka dhacay haween isla qaba haddi maogtahay waxa u dhexeeya hinaaska u dhexeeya iyo masiirka dhex yaalla laba dangalo falama an ataaha warkii markii falamaa goortii an ataaha u tega aabbahay hooyada u tego oo intuu ka soo laabtay gurig guriga aabba hooyada u yimid waqacad bihi meel bay saartay canaan bay dhega ka maraysa way ku dhacday yani wax ka sheegtay wey abimsad maanta keentay inaad wiilkii aabbaha u ahayd markaad islaanta la joogta ahey hiblaaga la joogtay inaad xataa u ducayn wa kale iska badaay meel baa duqi la saari waqacad waa ku dhacday bihi biabi muusa yani waxbay ka sheegtay way canaanatay wa qaala waxay tidhi catasaa ibnii wiilkaygii baa hindhisooday falam tushammithu maadan ducaynin yarxamuka allah maadan dhihin wa catasat gabadhii fadal baa hindhisootay islaantaada eh, waa nusatay fashamatha waad u ducaysay meel ka rookaas faqaal laha wuxuu ku yidhi u kaada isdeji inii samictu annabiya nabigan maqlo yaquul idaa caasa axadukum midkiin hadduu hindhisoodo faxamid allaha ilaahay ku mahadiyo fashamituuhu u duceeyo yarxamuka allah ku dhaha wain lam yaxmad illaaha hadduusan rabbi ku mahadinin falaa tushamituuhu idan ana mutabic ee wiilkaan dhalay cidna igama xigto nina kama jecli adiyo gabadhana idin axan maaye hawshu sunna weye inamaa hiya sunna wiilkaadu ilaahay buu hilmaamay islaantuna ilaahay bay xustay idan fadakartuhu ama asagusuma fanasiitu kamaa nasiya warku waa dhan yahay nabi maxamed baa soo xukuma idan ha u fiirsada is adkayn mayso ahay diin baad sirka kala soo bixi xadiis baa la soo boodi haweenkiis ismaadkaa yeeli mahayaan xataa aayadda ba u aayadda wax u qaayra ku baaranaysa aayaddu isbaaro u tahay bay u arkayaan nabiguma nin bu aha kudhahay marka qaarkood nebi maxamedu nin bu ahay raggoon bu ahay saas halis mar wax ku suganhayan inay ku gaalooban hawsha ayada ah iska ilaaliyaan gabadha hadda marka loo sheegay xadiidka eg amarkiisa u qaatay wuxuu wa ina ibnaka wiilkaada soo maaha catasa waa hindhisooday falam yaxmad ilah ilahay kumuusan mahadinin falam ushammitu ana uma ducaynadi ila inuu alxamdulilah ku xidhan tahay yarxamka allah ku xidhan tahay <coughs> wcaasad gabadhu waa hindhisotay faxamadat ilah ilah bay ku mahadisay fashamatha waa u duceey faqaal laha islaanta waxay tihi axsanta way wanaajisay naadan biidina waad sobis islam somali warka kaa yeeli mayso aduma diinta makeligaa yaqaan ma wiilka iskaga ducaysa madaxa u dhistay caruurta maxa u qalbi jebinaysa laga bilaabay qalbi maxay tahay waayahay <laughs> kaa yeeli maayeen <laughs> qiila madaxa meel la geliya waayi baabu التفاؤل همهمسي buu baab yahay xadaثna cabdاللahi بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس يعني من رواة مالك weyaan muwaطئ warinhaya muwaطئ buu warinhaya ninka la عبدالله بن يوسف ruwaadiisu ka mid yahay عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب mawل xرقة عن أبيهi cabدiرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة عن النبي قال إذا تساءب أxadكم midkiin hadduu hmhamsado ama hamaansado ama halaaqood waxaa tihahdaba falyukdim ha qariyo ma staaaca intuu awoodo intaad awoodo qari ayib baab man yaquulu labayka cinda aljawaab inaad dhawaqo lama rabo waad qarinaysa gacantaad afka saaraysa maraad ku qaban waxuu dhan inaad dhawaaqo lama doonayo baabu man yaquul ninka yidhi buu baab yaha labayka cinda aljawaab markaad wax u jawaabayso wax baa kuu yeedhay labayk baad odhanaysa hoo inaad ka bilaado hoo baan ku idhi waa ku maqlahayaa war maxaad doonaysaa waa laga fiican yaha yani xoogo muqadima jawaabta loo samaynaya xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qال xadaثna hmaam بن yaحyى الأsdي ثiqة rubama wahima أkرج lah الجamاعة yaxyi xalay habeen hore aynu soo marin asag yaan filaya hamaamkan soo marayn hamaam aynu soo maray habeen hore mise xalay bay ahaydba xalay soo maahayn muسى wax ka warinaya hamaam ibnu yaya w hamaam ibnu yaxya alأsdi iqaة akhraja lahu jamaca ardaygiisu yuu ahaa muusuu ahaa ardayga xadiiska qaadanaya hamaam ka qaadanaya waayo xuseynow haddaad ardayga sheekh hadda kale garan weyd malagaabaa galay haye ardayga hamaam xadiis ka qaadanayay ukumi ahaa caasima kuu qoran caasi miyuu ahaa ardaygiisaa la rabaa hamaam ardaygiisa oo bukhaari sheikhiisa ah hadda xuseen waa sidaa haddee hamaam ardaygiisu waa muusa ninka xaggan kaa jira arday kuu ah ninka adigu cahwax kaga qabanna waa sheekhaadi bukhaari hadda waa arday ardaygii muuse wey muusena waa ardaygii hamaam hamaamna waa ardaygii caasim saasay su daba yaalaan maashu xuseen waa kusi dib baad u noqotay idan muuse bn ismaaciil atabudaki yaa xalina warinaya idan marka hamaam ibn yaxya wey alsdi can qataada <clears throat> xagga nebi maxamed ninkii sii jira unbaa sheekha weligiiba xagga nebi maxamed sanadku sooma socdo wixii xagga nebi maxamed ka xiga waa sheekhaadi wey kitaabka wadaadkiis kale xaggiisa waxa soo xigana wuxuu noqonaya weligiiba artashiba kuu noqonaya waa intaa faariq la doonta abtirka markaad tirsanayso awowgaa wixii aadahaya kor baa layaa fooq sanadku haddaad maqasho aclaa iyo fooq haddaad maqasho min fowqiha dilwa waxaa weeyaan waa xagga nabi maxamed wuxuu socdaa fooqa wixii xaggan u soo socona waa naazil naazil wey yani waxay culimadu ka cabirhayaan sanadku inuu yahay wax kor u socda ila nabi maxamed baa sarreeye nabi maxamed baa sareeye nabi mamed sheekhiisna jibriil bu ahaa ilaahay subxana wa tacala usoo dhiibe howlaho dhan baa isla sarreeya marka waxaa laga cabiraya inay darajo culuwi oo kor u socoto marka naazil hadaad u qabato xagga nabi maxamed aan aadin waxaa weyaan kor baa la odhanaya dhiba mala can anas ibni malikin can qataada bni dacaamat asaduusi can anasin can mucaad ibni jabal qaala mucaad wuxuu yihi baynamaa xilla ana anugu radiifa nabiyi nabi maxamed aan fangalkiisa ah nabi maxamed baan gaadi la saaraa riti baan la saaraa ama awr baan la saaraa ama dameer ama geedi baan la saaraa faqaala nabigu muxuu yidhi yaa mucaad mucaadow idan mucaad baa loo yeehay hoo muusan dhihin ah. nabiga ku maqlayna muusan dhihin qultu waxaan ihi labayka nabi maxamed ku ajiibay wa sacdayka yani waa hordhac wey haweenka hore soomaalminku nin culmay xurmaynaya ama waayeel u yeedho heblaay marxab bay dhihi jireen marxab waan xusuustaa ah, ma aqaanin meesha ku soo koray basaayayada ayib laakiin beriga maanta hawo baa laga horkeenaya hawsha waa isbedeshay waba ku dardarhayaane taaba gudi maayaane uma qaala nabigu wuxuu yidhi milahu saddex goor buu ku celiyay yaa mucaad buu nabigu la istaagay nabigu wuxuu ugu celcelinayaa mucaad baa la hadalka inuu dhuuxo maogta hadalka su-aasha lagugu celiyo lagugu dhibo ama si adag lagu weydiiyo way kugu taagnaan weliga haddii laakiin si sudfa ama sargafa lagu mariyo waad iska iloobi jirba yaa mucaad nabi maxamedow labayka wasacdayk waa aamusay yaa mucaad labayka wasacday isagoo diyaargaroobe maskaxdiisii o dhan iyo caqligiisiiba keenay oo diyaara loo dhiibacilmiga loo dhiibaya ruux waa in la soo celiyo ayib baa la rabaa hal tadriib ma ogtahay tahay baa layidhi maa xaqu llaahi cala alcibaad ilaahay xaqu addoomihiisa ku leeyahay warkuu waa cadya waa lagu jawaabi wuxuu yihi qultu laa nabi maxamed garan mahayo nab wuxuu ihi xaq اllahi cala cibaad waxaa weeye an yacbuduu inay caabudaan ilaahay inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shayئan cidna aysan cibaadada la wadaajin tawakulka iyo khawfka iyo rajaha iyo cibaadada iyo jahaysiga ilaahay keliga inay caabudaan waa xaq rabbi uu ku leeyahay ay mukhlisiin muwaxidiin noqdaan xaqooda awal marka waa yahay addoomuhu maxay leeyihin uma saara saacata nabigu xoogu buu socday nabar buu socday cabaar baana iska soconnay faqaala nabigu haddana wuxuu yihi yaa mucaad intaad hortaysa fakani intaa inuu guntaan rabaa mucaad uma qaal nabig wuxuuhi ya mucaad qultu labayka wasacday qaala hal tadri maa xaqu alcibaadi cala allah addoommaha ilaahay xaqay isaga ku leeyihiin ma taqaanaa caza wajal idaa facaluu daalika hadday sidaas sameeyaan waa maxay idaa cabadu allaha walaa yushriku bihi shayan wey cibaado khaalisa oo saxiixa ah oon shirki lahayn hadday la yimaadaan xaqay rabbi ku leeyihin shardi wey idaa facaluu hadday sameeyaan aalika arrinka waa cibaadada bilaa shirkiga ah waa maxay anlaa yucadibahum inuusan cadaabin wey idan culama waxay ku khulaaseeyaan xaqu llahi calaa cibaadihi waxaa weeyaan alcibaada altawxiid wa xaqu lcibaadi calayha alcadl waa in loo garsooro in allaha laa yadlimu midqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha idan wmaa rabuka bidalaamin man camila saalixan falinafsih waman asaa fa calayha wmaa rabuka bidalaamin lilcabiid idan ilaahay addoomihiisa waa inuusan dulmin xaqay ku leeyihin yaa cibaadi inii xaramtu dulma calى nafsii wajacaltu baynakum muxaraman falaa tadaalamu idan waxaa weeyaan ilaahay addoomihiisa asagu waa inuusan u garsooro oo usan dulminin waa xaqay ku leeyihiin xaqa laga rabana ayagoo addoommo ah waxaa weeyaan inay ilahay caabudaan keligii subxana wa tacala warku intaas wey baabu qiyaami rajuli liakhiihi wuxuu baab yahay ninku in walaalkii u istaagi karay in kale qiyaam rajuli liakhiih xadaثna cabdالlah بn صالح katib الleyث qala xadaثnii leyث بn sacd qala xadaثnii cuqayl بn khaalid بn caqiil can ibn shaab الزhri qala akhbarnii cabdiرaحman bn cabdالlah bn kacb ثiqة imaam bni malik ana cabdالlah bn malik ana cabdالlah bn kacb cafwan cabdالlah bn kacb isaguna wulida fi cahdi الnabiy ayb ama waa taabici saxaabi sagiira ama waa min kibaar الtaabiciin ama waa mukhadram waxaa tiradaba wa kaana wuxuu ahaa cabdالlah bn kacb qaa'ida kacab min baniihi kacab ibnu maalig waagu indhaha beelo waa yeelay wiilashiisii wiilka u dhaga wadan ee u jilicsan ee u baarisan ee asaga hogaamiyu ahaa carurta u wada fiican baa nin baad u boga hogaamintiisa ayib oo qaabku odayga oola shaqayn ama u fahmi ama kuula qabsan waa kala duwan tahay oday waa yeelow soomaaliyeed baa xanuunsada la yidhi xoogow cunaa ka shakisanaa in raggu aysan u sinayn labayo toban wiiloo dhalay bu hallay qaabo isagoo sakaro nafta qadqaadaysa uinta gacmaha laygu qaabo xaggaa hallay dhiga buur hal kilomiter la wado oo sakaraad naftiba hayse cabaar marka la waday bu hal dhigo halla dhigo nin walba meeshu ahy arkaayo bu show nin baas xusuxnu abto ama duqa ku dhawaado doon ilaalihu dhiban hayaa naftiba hayse way isdhaafin ninna waa waalidnima hayso walad wey u danqanaya duqa tartiibbu meel fiican bu qabanaya nin lugti la boday nin dhegtu qaban ku dhaafo wey idan wadinku cabaar lawd wuxuu ihi idhigeedu nin walba meeshuu ahay waa arkayaba idan ruux baa ku fiican khidmiinta waalidka carurta iyagoo la fiican nin baa wuxuu ku noqonayaa si maahir buu ku noqonaya eh, ka dadaal badan ka danqasho badan ka naxariis badan ka daryeeli badan intooda kale wa kaana qaa'ida kacab min bani xiina wakhtigii camiga oo indhabeele oo shiibka noqday eh, kacab saxaabiga jahiilka ah qaala cabdullah wuxuu idhi samictu kacabin maalig baan maqlayo yuxadiثu sheegaya xadiiثahu xiina takhalafa yani xadiikiisi dagaalka tabuk duulaankii tabuk markay ka hadheen asagii saddexdii saxaabiga kale iyo jamaca min almunaafiqiin ay ka hadheen yuxadiثu xadiiثahu asagoo sheegaya xiina wakhtigii takhalafa uu kadib marow ka hadhay can rasuuli اllaahi can ghaswati tabuka duulaankii tabuk fataaba allahu calayh wa cala aلثalaaثati aladi khulifuu buu ku jira ayib raggaa goonee laga tooda aqbal amaa munaafiqiinta iyagu toban wata laba dil kama socon mayso ayib mushrikiin wey iyo munaafiqiin iyo kafara wa aadana wuu ogeysiiyey rasuulna rasuulka ilaahay bitawbat illaahi calayna oo wa aadana u ogeysiiye uu sheegay aclama wey nabi maxamed baa ogeysiiyey bitowbat illahi ilahay toobad aqbalidiisa calaynaa uu naga toobad aqbalay xiina wakhtigiibuu nabigu iclaamay oo sheegay sallaa salaata alfajr saas xumuku tukada kontan birna ay dhammaatay ayaa ilaahay subxana wa ka toobaqbal saddexda saxaabi nabiguna waa sheegay fatalaqaani ujeeddadiisa xadiidka dheeraad garanaysa riyaadkaad ku marteen carraka waaga ah xadika riyadka ugu dhib badan wey saad ogdidba xadiikii asagaha buu bukhaari soo gaabinaya ururinaya maxalu shaahidku rabaa inu ka sheego ayb fatalaqaani الnaasu dadkii baa iga hor yimid fawjan fawjan kooxo kooxo dadka muslimiinta l lama hadli kartaan juuq uma dhigi kartaan walaa salaam calaykum xataa kama ridii kartaan waxba ayaan loo qabanin bihi ayaan loo dhaamin waa la karantiilay naftu qabatay adduunko dhan ku ceeriyeen <clears throat> idan markii liyey saddexdii saxaabe ilaahay baa toobada ka aqbalo saacaddan laga bilaabo waa waxba looma haysto dembigay galeen waa la cafiyey bay saxaabadu u tahniyeynayaan hambalyayn yuhaniuunii ayagoo ii hambalyeynaya bitowbati toobada rabbi ga aqbalay yaquulna waxay leeyihiin towbat ullaahi calayk towbad aqbalida rabbi qaatooda aqbalay yani wax kale ma laha waa hambalyo ilaahay khayr aa ku siiyo ay guuriya meesha ka socon mayso jir aw guuri waxayta la garan waaba waxay daba naqaan ruuxaas hadal fiican saxa u sheeg oo <laughs> tusahay farxaa tusahay xatى dakhaltu اlmasjida ila masaajidkaan soo galay faida birasuuli اllaahi rasuulka ilaahay baa xawlahu الnaas nabi maxamed masaajidka dhex fadhiyo dadkuna ay ku hareeraysan yihiin saxaabadii faqaama ilaya waxaa ii soo istaagay طalxaةu bnu cubaydillaahi baa ii soo istaagay yuharwil asagoo ruclaynay raggii fadhiyey nabi maxamed dhegeysanayey towbaddeedana ka warqabay halkaa nin baa iisoo istaaga bu alxa bin cubaydilah <clears throat> xataa saafaxanii ilaa uu gacan saaro marxabeeyey wahanaani ama wahana'anii ii tahnidiyey aniga hamse ima qorhaya wahanaani bas qorhayaaba laakiin waa isku macnuu wey wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa qaama iima istaagin ilaya xaggayga rajul min almuhaajiriina hayra nin aan mhaajiriinha keligii baa istaagay bu ansaaru kaadib wax muhaajir ah oo meeshaa fadhiyey keligii baa istaagay laa ansaaha u ilaawi maayo buui mana ilaabay abaalka asaga le alxata weligey aad buu alxa warrika oga jeclaa yani wuxuu u tusay oo muujiyey jacaylka iyo marxabada iyo wanaaggu u qalay maxabadu ninka u qalay yani iyo siduu ugu farxsanya ilahay inuu tukataba qolay saxaabiga jaliilka ah laa ansaaha u ilaawi maayo marnaba iloobi maayo bu qalbiga ka bixmayso lialxata mowqifka maalinka istaagay bukhaari muxuu ka rabaa in ruuxa muslimka loo istaagi karo buu ka deliishanaya xadiidka baabu qiyaami rajul liakhiih nabi maxamedna waa arkahaye muxuu celin waayo ayb xadaثna mحamed ibn carcrة ثiqة صاlح qaal xadaثna شhucbة can sacd ibn ibrahim الزhري ثiqة imam can abi umamaةa bn سهل bn xunayf الtaaبiciي الjليil wdan wxay dhan waa saxaabi can abi saciidin الkhudri ana naasan qolyo yani reer banu quraydo weeye yaa nazaluu ku degay calaa xukmi sacd ibni mucaad reer banu qurayda marka intii ay khayaanada qaran bay galeen madiine in la wada difaacdo oo cali uu kusoo duulo dibadda ka yimaada la difaaciya khaarijiga ah ayaa nabi maxamed iyo reer banu qurayda iyo reer banu nadeer iyo ree banu qaynqac saddexdaa qoys bay kala reermaysteen saddexdii kaleba khayaanay sameeyeen labadii kaleba kuwaana u dambeeyey ayagona markii khaswatulaxsaab saxaabo la soo dul fadhiistay oo madiine xagga xagga lagaga soo dumay oo reemiyo reer bani khadafaan iyo quraysh iyo wixii axbaasha ah iyo awbaash o dhanba issoo naaf urursadeen oo madiine korkeeda waran iyo eebo socotay wax kale la waay oy nafta qabatay reer madiina nabi maxamed saxaabadiisi wazulzilo xataa yaquuda arasuul wاladiina aamanuu maca mata nasr اllah balaqat اlquluub xanaajar watadununa bilahi dun halka ay gaadhay suurta axsaab baa si fiican u sawirtay halkaa logu laabtay waxay sameyen waay dhhen maanta kuwa nabi maxamed oo kooxiisi maanta uun hadda cuni doonta ka faa'idaysta idan kufaaru iyo ciidankai cadowga soo duulay bay sirta siinayeen meelaha daldagaalkay tilmaamayeen meeshaan ciidan fiican fadhiyan bay bixinayeen sirsaas hoose ka dhibayeen biyaha iyo mucaawanada idan cahdigii iyo ballantii bay buriyeen idan ruuxa dimmiga ama ahlu kitaabka ee ballantu idiin dhexayso hadduu ballan noocaasoo khiyaano qaran uu galaayo dil weeye xukunkiisu sida ruuxa muslimka ah hadduu gaalo uu sir siiyo sirtaasoo dhaawac iyo dhib u geeni karta muslimiinta asna dil weeye ama kufran baa loo dili ama xaddan baa loo dili laakiin dil weye warkiis hawsha waan laska ilaaliyo wey idan qolihii ayuu nebi maxamed sal slam markuu xisaaro iswar ka qabtay intuu ay kufaarqoysh laabatay oo hawsha lagu kala baxay ayuu nabigu iswar ka qabtay laa yusaliyana axadu minkum alcasra ila fii bani qurayda duhurka ay laabteen bay kufaar jabeen ba ay noqdeenba galabkeedna wuxuha lagu tukado reer bani qurayda waxay sameen ogtihiin bal saxaabi bay mujrimiin bay ahaay si kastaba noqotee nabi maxamed ku muddo is warkaya isdhiibaynaa laakiin ninkii qolyihii xulufada aan ahayn ee ansaareed bal ugaasihii mid ka mida bal hawshaanaha ka hadlo yaay doorteen saacid mucaad bay doorteen oo markaa dhaawaca bay doorteenoo dagaal ku dhaawacaan sacad mucaad baa nabiga u yeeray xukun buu nimankan ah, waan xukumay nabi maxamed waxaad yeeshaa waxa raggii qoriqaadkaana waa in la laayo khayaano qaran bay galeen lacfin maayo carruurtay haweenkana waa khanaa'imta muslimiinta sawaayaad weeye xoolaha soo ma ah haddii waa haniimo warku cadya xukumkaas baa laga hadlahaya nimankii weye ana naasan baa nazaluu waxay ku degeen calaa xukmi sacd ibni mucaad dartii sacd mucaad inuu xukumo faarsala nabigu waa u farin diray ilayhi ilaa sacad sacad markaa masaajidkii madiina nabigu teendho oga dhisay halkaasu ku dhaawicinayo ku ogaanayay si uu nabigu oga warqabo sacd mucaad sayid eh, eh, alansaar fajaaa waa yimid calaa ximaarin isagoo dameer lagu wado ayuu yimid falamaa balaga markuu soo gaadhay qariiban meel u dhow min almasjidi masjidki mawlac way kan dambe masaajidka weynaa ma ah mawlac yaroo nabi maxamed reer banu qora baa ku tukanhaye u taga aw nabig wuxuu ihi ituu sayidakum u taga aw qumuu sayidakum ilaa sayidikum yani ninkii waa dhaawac waa xanuunsan yahay xataa dameerka kuma degi karo idan wuxuu hi halla istaago inaanka laga soo dejiyo idan bukhaari wuxuu meesha ka saaraya riwaayada ahayd qumuu lisayidikum riwaaya dadka ay soo guriyaan salba lahayn salba ma lahaba uma jirtaba iyadu taayadu ma jirto faqaala wuxuu hi yaa sacd nabi maxamed wuxuu hi nabi maxamed aan yaa sacd ina haaulaai soo marti yuhuudda sooma jeedin nazaluu waxay ku degeen ku go-aan calaa xukmika xukumkaada gartaad maanta adigu goys bay ku gowracan yihiin sacad xukunkiisaan ku go'anaa bay dheheen xoogo xulufaan ahaan jirray jaahiliyadii faqaala sacad wuxuu ihi axkumu fiihi waxaan ku xukumay nabi maxamed haddaan ay doorteen soo ma ah ay naxariisa u surhayaan an tuqtala ama an taqtula inaad disho muqaatilan kuoo dagaalama ama muqaatilatan kuwa dagaalama intooda qoriqaadka ama gaashaanqaadka ama goyfka geli karta surka laga goyo watusba la qafaasho duriyatun maxastooda iyo carruurtooda iyo haweenkooda faqaala الnabiyu xakamta bixukmi اllaah aw qaala xakamta bixukmi اlmelik xakamta waxaad ku xukuntay bixukmi illaahi qolyo khayaano galoo gaalo ah dhaqankii rabbi xukumkuu rabbi ku xukmi lahaa baad ku xukuntay ee xukm ullaahi waa saabiq fii kulli qadiya mucayana xukumku rabbi geli subxana wa tacaala addoonku markaa ma waafaqa maha khaldamo waa masalo kale qaala nabig wuxuu yihi xakamta bixukmi ilmelik allihii boqorka ahaa xukunkiisaad marisay wuxuu ka rabaa bukhaari n quumu lafdiga ahaa ama itu u taga utagitaanku waxay keenaysaa hadaad fadhida inaad istaagto ruux u tagto qiyaam baa meesha ku jira wey almuhim marka marka la soo ururiy waxaa weeye istaaggu waa saddex qaybood istaagga ay gaaladu yaqaanan ee caajimtu in ninkoo fadhiya madaxsi la taagnaado oo asna usan ka taago xaaraan weeye waana tashabuh bilkufaar weeyaan bilkafara waana cadamo iyo kibriyaa baa ku jira iyo cujbi lama ogolo man axaba an yatamasal lahu الrijaal falyatabawa maqcadahu min nar xadiiثi mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu tacala canhu baa tilmaamaya lama ogola midka asaga ah kan fakfakada ee ruuxi asagoo kursi ku fadhiya lahareere taagnaan oo ilaa asagoo kacaan la fadhiisan karin ilaa asagoo ee taqaanaan ka asagu waa muxaram qaطcan laa khilaafa fiih waxaa ku soo horay ruuxii safar ka yimid ee magaalada yimid in loo istaagayna dhib malaha asxaabu rasuulilah hadday safar ka yimaadaan waaba isu istaagi jireen waa lasqoroqoraysan ka noocaasa marka safar iyo kii hadda ruux dhib looga baqahayey oo ilaahay badbaadiyo loo bishaaraynayo ayib sida nin intay gaalaqtisraab uga soo daayay o kale ka noocaasana waa fasaxan yahay waxaa kuu soo haray ka labada midnaba ahayn ka laga hadlahayana ma aha fadhi isu istaagga dadka qaaraaba isu istaagaan nin iyo aabbihii wiil iyo hooyadii nin iyo abtigii dadka qaraabada ah ee waalidnimo iyo qaraabanimo isku istaagayo waa fasaxanya ka asaga kaa lagama hadlaayo kalagale waxaa weeye midka tacdiimka ah ninku waa sheekh hebel boqor hebel weeye makubuhi weye booski weeye hawaasa laga hadlahaya ka kuwa maanta maxkamadda markay tagaan madaxa gudhinay maxay baashan haykoodka muxuu ahaa <laughs> waa la foorarsan baa leyy ha u dhaqaaqina sheekh bal inay kufr noqota laga yahado madaxeed gunisaan halis wey adugu weygaa ma tagtay warku waa dhan yahay adaan ku xukumaya caawa <clears throat> ya saddexdaas in la kala qaado wey mid waa la ogol yahay midna waa muxaram midka soo hadhay wey kaa tacdiimka ruuxa lagu istaagayay ruuxa kaa weyn oo kale iyo sheekha iyo wadaadka iyo en garab istaaga aan ahayn iyo loo taagnaad aan ahayn ee loo istaagayo kaasaa maxalu khilaafina kaa maxalu khilaafka aana xadiidka soo socdaa caddayn doona inaan la ogolayn nabi maxamed hadduu diiday saxaabadana uu ka diiday wa khayru hadyi hadi maxamed sal slam ha laga gaabsado meelaha shareecada ay soo reebtayna intaa lagu gaabsado lanna wuxuu keenahayaa cumar wuxuu odhan jiray in ruuxa loo istaago la daba ordayo waxaa weeye fitnatun lilmatbuuci wa dilatu litaabici odhan jiray waxay fidno ku tahay ninka matbuuci la raacay sheekhii iyo odaygii aad u istaagaysay iyo wadaadkii iyo booskii way aafeenba waxba ismoodi tay uu jiidanhayaa in loo istaago maxaa u istaagi weyde adugu hebel muxuu weye raggaa markan u tago waa ii istaagaan waa i xumeeyaan maaha gacantuba sankuba taaghayaaba wuba camirtayba in loo istaagsiisuba kaa yeeli maayo idan asagii fitnay ku dhaqono cudbi iyo kibir bay gelin ninkii muslimkahae ah istaaghayana waxay ku tahay dulli waa nin kuleego heyrka ah wixii horma waa meesheeda laakiin noocan tacdiim alcaajim iyo tacdiim almuluuk baa ku jira cadamana ilahay baa iska le yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin hawsha marka waa la iska ilaaliyo ayib marxaba sheekh fadal soo dejin ba ilaa baa laga qadanaya qumuu ilaa sayidikum yani soo dejiyay faanziluu baa riwaaya ah way soo socotaaba an riwaayada aquumu ilaa sayidikum faanziluuhu baa naf ah soo dejiye wy nig dhawa ma soo degi karo idan riwaayada la sheegee ah quumuu lisayidikum waxba kama jiraan maba sugnaba laa riwaayata walaa diraaya xata xaafid xajar masalada waa taxqiijiyey imaam nawiga risaale ka qoray uu tilmaamayo in dadka ahlucilmiga iyo nimanka waaweyn loo istaagi karo laakiin waxaa naqdiyey xaafidn xajar fi fatxilbaari meel buu saaray marka hawsha waa in shirki bay keeni kartaa xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna xmاad بن سلم عن xumayd بن xumayd الطويل عن أنس قاal ma kana شhخص أxad ma jirin wey shaksi ma jirin axaba laga jecel yahay ilayhim saxaabada xaggooda ru'yatan xagga aragtida min النبي sl sلم saxaabada nebi maxamed ruuxay indhaha ka qaadan arkaan nabiga u jeclaayeen ayb bal way u dhammaan jireen in agtiisa lasoo maro idan ruuxu ay indhaha saaraan saxaabadu waxay ugu jecleen nabi maxad salawatullah slam alayh wa kaanuu hadday jacaylka intaa laga xokeyn in loo kaco oo la ordo oo nabiga la qaado la xambaaro oon dhulba loo ogolaanin suusaa ma ahayn eeg hadda mesha wax ka dhaco wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'awhu nabiga hadday arkaan indhaha saaraan lam yaquumuu ilayhi oo maysa istaagi jirin nabiga oo maysa istaagi jirin lam yaquumuu lahu iska badaaba inay istaagaan iska badaa xataa xaggiisa maysa aadi jirin bartiisa fadhihi jireen maxaa diidey ma caasinimada saxaabadu ka tahay ma ixtiraam daray ka tahay ma xaqi nabi maxamed iyo adabkiisu gaasireen ama meel kaga dhaceen bay ka tahay maya limaa yaclamuna waxay ogyihin dartii u diidi jireen min karaahiyatii lidalik nacaybka nabiga hawsha u necb ya ogaadeen idan markay nabi maxamed dhaqankiisu dhuuxin oo inuusan ogolan loo istaago in loo joogsado in loo roogsado in xaggiisa lasoo yaro usan ogolayn bay faraha ka qaadeen wa khayru lhadyi hadi muxamadin wa hadyu saxaabatihi adna gacantaa way taagaan baryahan gacanta taagan waa in la dhunkado haddii kale waxbaa jira kursiga wadaadka loo sameyn gacanta u saar siisa u daalin taaka yar gacan baa loo sameyn gacanta saaran waa la dhunkanaya kulliga halkaas la dhunkan ninkaan nuguma ligii baa gal halkaasu inka soo rukuuca way ruux soo gurgurto ganahan saarra waxaan iska sheegayna maaha musquloo kale ka gurguran halkaa musquloo kale waad soo gurguran waad soo socon waad soo socon amaaran waad soo xamaaran markaad maraysaad gacanta dhunkan waxaas hala jejiye shek wax jira maa <laughs> calanka soomaaliya shirki kale wey mm, shirki kale wey soo waxaanasan bari hawlaha la joojiyo ilaahay baa weyne idin kule tacdiim hadiga iyo akhlaaqdooda shareecada laga qaadanaya haddii nebi maxamed cid ka mudan baa jirta loo istaago salawatullahi wasalam aleyh hadduu saxaabada u diiday maxaa adigu maxaa ku dhibay ayib xadaana maxamed bin xakan bal aan ku joognaa hada bilahi towfiiq